bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbih aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii afartan iyo saddexaad ee ka mida min kitaab الnikaax wa tawaabicih waxaynu ku soo jiray kitaab الnafaqaat kitaab الnafaqaat baa inoo soo socday intaynan dersiga bilaabin fasalka haddaynu caawa taagannahay masaladii wاlxaa'ilu اlbaa'inu bkhulcin aw ثalaaثin la nafaqata walaa kiswa wtajibaani lxaamil laha wa fii qowli lilxamli facala اlأwali laa tajibu lixaamilin can shubatin aw nikaaxin faasidin waa farac farac ka baxaya masalada weeyaanuun tii hore lug ku lahayn marka qolyihiinna sharaxa haysta xalay inaad baraarujisaan bay ahayd markuu ka soo hadlay sheekhu in haweenayda la furay ee baa'inada ah ama khulcatay ama saddex yaa wuxuu ka hadlay nafaqadu ma waxay u waajibaysaa uurka bay u waajibi mise xaamilada haddaynu dhahno xaamilada u waajibaysaa waa bisabab اlxamli bisabab اlxamli bay ugu waajibi haddaynu dhahno xamligay u waajibaysaa uurka iska nafaqadana xaamiladu waa ariiq اlwusuul labadaasay kale tahay haddii la yidhahdo xamliga ayay nafaqada u waajibaysaa xaamiladu waa ariiqii uu xamligu ku heli lahaa nafaqad ee u mari lahayd lianna wuxuu ku qadaynhayaa oo calfanayaa waxa ay calfato ee xaamiladu haddii la yidhaahdo nafaqada xaamilada iskalena wuxuu ugu waajibay bisababi اlxamli laa bidaatiha masaladaasu marka kasoo fii qowlin lilxamlkayna facala اlawali haddaan dhahno nafaqada waxay u waajibtaa xaamilada la tajibu nafaqadii u waajibi mayso lixaamilin midka ka uur ah can waطi shubhatin aw nikaaxin faasida waaqigiiba hadda laga hadlayaa kii galmada sameeyey watu shubhaha nafaqa ku yeelan mayso aw nikaaxin faasidin maxaa nikaaxa qudhigiisa ayaan nafaqa lahayn faasidkaa nikaaxa faasidka marka xamligii ka yimid nikaax faasidana waa min baab اlwlaa saasuu u jeedaa marka aynu iskaga tagna in sha alla faslun fi lcsaari bimu'ani الzawja fasalkan wuxuu ku saabsan yahay in zawjkii awoodi waayo oo ka cadhtoobo kharashaadkii xaaska acsara idaa acsara biha ay binafaqa nafaqadii hadduu ka saboolo waynu eegaynaaye fain sabarad hadday u dulqaadato faqiirnimada iyo saboolnimadaasi saarad nafaqadii waxay noqon daynan dayn lagu leeyahay calayhi cala almucsir oo zawjka ah wailaa hadday sabri weydo dul qaadan weydo waa bini aadami falahaa waxaa u sugnaaday alfasku inay fasakhato cala aladhari haddaynu qabsano wa masala khilaafiya bayna alfuqahaa markaynu ka tagno wa xataa masala khilaafiya fi lmadhab ashaafici adharka muqaabilkiisu waa qowl qadiima adharkan waa qowlkii jadiidka ahaa imaam shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh muqaabil ka soo horjeedana waa qowlkii qadiimka imaam shaafici wa bihi qaala caطa ibn abi rabax baa sidaa ku tegay zuhri baa ku tegay ibnu shubrma alqaadi اlkuufi sufyaan athawri baa qaba waxaa kaloo ku tegay ibn abi leyla alqaadi abu xaniifa musani jamaaca min ahli cilmi baa halkaa ku tego oo waxay qabaan ayagu zawjku hadduu awoodi waayo biilkii iyo marashadii iyo masruufkii xaaska nikaaxa ma fasakhmaayo ma buraayo gabadhuna xaq ooma laha inay fasakhato ayib halkaasa iyagu ay marahaya waxayna deliishadeen qowlka qadiimka imaamka iyo culummada ku taageersan wain kaana duu cusratin fanadiratu ilaa maysara ilahayna ma kala qaadin bay leeyihi ruuxa hadduu sabool yahay waa in la sugo intuu wax ka helahayo hadduu yahay nin khani aho mumaatilo xaqii mermeerinhayana waa in xoog looga qaado labadaaba ilaahay kala sheegay leeyihiin suuraة طalaaq oo lagaga hadlay qadiyadanna laa yukalifu اllahu nafsa ila ma aataaha sayajcal اllahu bacda cusrin yusra nafaqaadka rabbigu ka soo hadlay wuxuu yidhi ilaahay naf ma saarin wuxuu siiye waxaan ka ahayn hadday xaaladu hirig noqoto ilaahay wuxuu furi doonaa baab khayre hala sabra ayaddu tilmaamtay leeyihiin daliilka saddexaad waxay dhaheen haweenaydan nikaaxeedu wuxuu ku asaxay bilijmac iyo nas cad buu ku asaxay in la yidhahdo nikaaxi wuu burahayaa bilfaskhi ama waa la burinhayaa bilinfisaakhi watafasukh wuxuu u baahan yahay daliil kale oo ijmaaca ah. halkaas ayuu ka buskiciyeen qowlka jadiidkaana macanihii ayuu meesha milicsanayaa gabadhu hadday reerkeeda ka soo tagtay oy adigu mudan tahay hadde meeshii ku dilaysaa ma naftaa laga goynayaa maqaadii biil la waayo nool la waayo ujeeddadii nikaaxa iyo istimtaacii wada nololshii oo dhan baaba khatar gelaysa macnaha ayay eegeen macnaha marka laga soo tagana waxay ka sugan tahay sayidina cumar khaaab radi allahu tacala canhu inaga xalay soo marayna umraaw ajnaad dhambaalku u qoray oo inaga soo maray saciid musayib sayid taabiciin ayaa waxaa la yidhi hadduu abuzinaad baa weydiinaya haddii haweenaydu ninkeedi biili waayo ma laga furaya haabul waa laga furi su-aal baa lagu celiyo waxaa laydhi ma sunna in laga furo waa sunno ayuu ku jawaabay imaam shaafici wuxuu hi waxaan filayaa sunnadaa uu sheegay inay tahay sunnatu rasuulilahi calayh salaatu wasalaam marka usuushaasaa la ictimaadaya oo marka laba qowl oo isceshanaya oo ay ku kala jabeen weeyaan sayidina calina asagu wuxuu laga soo guura inuu dhihi jiray ha sabarto laakiin waxaa le waa riwaayad wahmi ku jiro haweenada uu dhihi jiray ha sabarto waa haweenada ninkeedii la waayey mafquudki aynu iskaga tagna inta haddaad fahanteen sheekhu uhi waa alasaxu asaxu waxaa weeye allaa faskha fasakhi inuusan jirin bimanci muusirin mid hodana diididii uu nafaqadiiyo biilki diiday muusirkaasoo xadara awqaab ama sawaaun xadara ha joogo muusirku awqaaba ama ha maqnaado maxaa yih hadduu muusir yahay waa layulwaajidi dulmu yuxilu cirdahu wacuquubatu xoog baa looga qaadi qaadigaa xukumi waaligaa loo sheegi gabadha waa laga beeli hadduu heli karo waxaynu ka hadlayna waa nin aan waxba bixin karin oo mucsira ah. walow xadara hadduu joogo zawji waqaaba maaluhu hantidiisana ay maqan tahay waynu eegaynaa fain kaana bimasaafati اlqasri salaada meel laga gaabsho hadduu maalku jiro falahaa gabadha waxaa u ahaaday alfasku inay fasakhata u bannaan lianna way ku dhimudanaysaayo waa masaafa baciida xaggeen ka keennay habeen dhoweyd baan asalka laga keenay masalada soo sheegay muxuu ahaa shaaricigu wuxuusan xadidin xaggana mafhuum min xayu اljumla imaamu shaafici qaacidiisu waxaa weeye in uu ku qaydo ama ku dabdiyo ima binasi min kitaab اllah min sunnati rasuuli اllah biijmaaci اlumma hadduu waayo qiyaas leh shuruudiisii iyo howlihiisii haddii la waayo saxaabada tafsiirkooda haduu waayo usuusha shareecada qayba kamida ah inuu masale masalo u celiyo safarka caadiga ah wixii salaad laga gaabiyo uu safar baciid yahay baabu icsaari binafaqana imaamku wuxuu ka eegayaa ninka hantidiisu ay ku maqan tahay meel salaada laga gaabin karo wuxuu laga soo qaadaya inuusan ahayn nin nafaqo hayaba wa laga soo qaaday kalcisaar falaha alfasku fasak bay gabadhu leedahay wailaa hadduu maalku uusan uu jiro meel ka sokayso weeye meel salaada laga gaabiyo masaafatulqasrina markii anagu aanu soo ururna waa inaga soo maran fii kitaab isala iyo meelo badan buu kusoo marra inay tahay afartan iyo sideed maylo ah haddii laga dhigo kilomitirna waa siddeetan iyo kow kilomitir mayl waxay u dhigataa sideean iyo kow kilomitr hadda ka hor maraan ree macalin ku ridahayena waa idinsoo sheegay inaan baare iyo hargeele iyo god cusba ku leenahay meel eh, ay yaalaan an dhagax shan dhagax oo waaweyn halkan waxaa ku fadhiista eh, sheekhii wax meherin lahaa laba dhagaxna labada makhraati labada dhimanna waxaa ku fadhiista zawjiyo zawjadda gabadha baarey laga soo masaafaysto ilan ree macalin warkooda waa taqaanaane god cusba markay kuu muuqato intaan la gelin meel ku taalla magaceed waa iga maqanya aduu sheecali sheegahayo isagay u taallaa almuhim shacaash cabdulaahi weydiiya maya baari markaad ka timaadid god cusb u soo socoto intaadan soo gaadhin laagta ka sokaysa ee cara guduudda ah ee dhagaxyuhu dullu yaalleen marka maxaa tiri sheekh wa ku kaa marka siddeean iyo kow kilomitr wey lanno baaraiyo gudcusbaa sagaaشhan kilomitr ah markay gudcusba kuu jirto sagaal kilomitr ayaa laga degayaa baabuurka kadibna hawshaa la kala tuuranaya ayagoo isqaba ayay gudcusbiyo halgeelaagaa iyo jaratiisii aadayaan almuhim muhiimaddu waxaa weeye masaafat اlqasrigu waa sideean iyo ko kilomitr cindana dhahay hadday marka maalkii meel dhow uu joogo wayu'maru waxaa la fari zawjki bilixdaari hantidii inuu keeno oo meeshaa ka keena gabadhina uu biilo maxaa yeel lannahu waa fii xukmi اlxaadir ninka hantidiisu masaafatu lqasri ay ka sokayso wuxuu la tooyahay nin gurigaba joogo oo nagaadi ah oon meelba ku maqnayn hantidiisu ayn ku maqnayn aynu iskaga tagnay xuu walow tabarac hadduu ku dintanaba oo ku deeqo rajul nin baa ku deeqay biha binnafaqa lam yalzamha gabadha kuma waajibaya alqabuulu inay yeesho lianna manno iyo gallad sheegasho iyo adoo dhiman lahaabaan anugu biilku siiyey iyo wadaadkan waxbaa ma ahe soaniga wax ku tara iyo gabadhu howlahaas ma geli karto laakiin cindana waxaan ka soo reebnaa rajulku waa inuu yahay rajul ajnabi ah ousan ahayn aabbaheed ee cafwan ninka aabbihii ama awowgii gabadhi haddii ninkeeda uu biili waayo rafaadiyo uu sodogeedu wax siiyo midna meesha ma taago cidda wa loo dhalay waa caruurtiisii reerku waa reerkiisii ninka aabbihii awowgii haduu wixii bixinayo ama hadhow wiilkiisa ha ka qaato ama ha u cafiye way gabadhu way qaadanaysa id laa minnata calayha wax abaal sheegasho ah iyo galada loo sheegan maayo waxaa kaloo shardi ah markaan leenahay inuu aqbala laazim ah waa inuu ayada u dhiibayo iyada u dhiibayo hadduu zawjkeeda usoo dhiibayo waxba uma sheegan karto way ka qaadanaysa lann manadu siisay manadu waay tartay ninaad saaiibatihin baad wasiinaysa manaa kaa codsaday bay markaa leedahay markay minadu imanayso waa in ayada loo dhiibayo lam yalzamha kuma waajibayo alqabuulu inay waxa aqbasho maxaa yeelay manna iyo abaalsheegad ile qolya waxaa jira hadday xabad roogta maalinku siiyaan weligood aan ka daynaynay soo garan maysid weli aan qarabanayo lagu xantaa adoo gaajaysan haddaad u timaado geel caana kaaga lisaan ood caanaha dhammaysan weydo waxay ku dhihin gurxumun baa ku haysay gaajo kuma hayn gurxumun baa ku haysay gaajo kuma haynin bay leeyihiin haddaad caanihii dhammaysatana war inkaar qabuhu hadduusan na soo mari lahayn naftaaba ka baxeed bay ku leeyihiin hadda seed yeeli haddaad heemisana waxaa weeye waxa wax dhintay baa haddaad wax soo reebtana hunguri la'aan baa ku haysa gaajaba kuma hayn haddaad fuuqsatana waxay ku warkan hadduusan noo soo mari lahayn naftaada ka bixi lahay weligoodna dayn maaya qoyska hadda magaciisa sheegi maayo walow tabaraca rajulu biha lam yalzamha alqabuul wa qudratuhu cala alkasbi kalmaali wainamaa yafsaku baa ii dhigan laakiin waa laga fiican yahay yufsaku aw tanfasikhu bay ku fiican aniga saasaa ii dhigan wuxuu ihi sheekhu waqudratu qudratu zawj zawjka kariduu karayo cala alkasbi inuu xoogsado oo shaqaysto oo mushaar qaato ama uu jornaati maalmeed qaato oo reerkiisu ku biisho kalmaali bay la toota waa daabit daabit fiqi way fii baabi nafaqaat daabit fiqia way fii baabi nafaqaat cindana maxaa yeelay daruuradiiba hadda meesha ku baxaysa haddaad maalin aroorti kalahadood soo xoogsato ood gabadhi sidaa ku biisho xoolo kale yaadan lahaanin mushaari tahay waxaa laga soo qaadaya inaad tahay hantiili inaad hantiilo tahay hadda maxaa haweenka lagu bisha adduunka badankiiba haweenka bishaarigaasa lagu bisha ayib sheekhu wuxuu yidhi wainamaa yufsaku waxaana lagu fasakhaa nikaaxii caqdigii ama tanfasikhu waxay ku fasakhantaa gabadha bicajzihi inuu kari waayo can nafaqati mucsirin sabool biilkii bixin waayo sabool biilkiina waynu soo marray inuu ahaa mud mutawasitkuna uu ahaa mud iyo nis midka muusirkana uu yahay muddaan maca alidaam ayb intaas marka maxaan u nidhi lannu almru idaa daaqa ittasaca aan leenahay alamru idaa daaqa ittasaca furuucdeeda weeye markay xaaladdu xaalad ikhtiyaar tahay ee muusir iyo mucsir iyo mutawasit baan kala qaadaynaa hadda mar haddii la gaadhay reerkii wuxuu u kala dhaqaaqayaa biil la'aan waxaan ka eegaynaa biilka ogu yaraa ee ninku waajibi jiray ma heli karaa ila xaala daruura la jooga haa waxba la fasakhi maayaan leenahay haddaan la markaas haddii meel lagu noolaada ma joogto gabadhu waa nafbaxaaleh yaan lagu lugayni meesha wاlcsaaru bاlkiswati ka huwa bالnafaqa wuxuu ihi sheekhu wاlcsaaru karinwaa laga saboolo laga faqiro bاlkiswati aradbaxi ka huwa kalcsaari bالnafaqa iyadoo biilkii la kari waayaybu la tooya aradbixi gabadha haddaad xamili weydo ood awoodi weydo adoo biili waayay bay la mid tahay lanna waa isku mid naft baniaadanna ma noolaato dharla'aan ma noolanaysa qaboobaba ku diliba nairobi hal maalin ma joogi kartid marola'aan waa nafta kaa baxays ayb guri la'aan waagi hore sooma waxay dhihi jireen meel ay saxata ma weydo laakiin hawshaa nairobi kama shaqayso hawshaa nairobi kama shaqaysa si walba intaad u dheegto meelaad seexato weydo juquraaba kaa farxalanhay way kuu dhammaata marka waxaa weye nafaqa la'aan iyo radbax la'aan gabadh ma noolaan karto wakada biludmi wakada alicsaaru biludmi wاlmaskani fi اlasax sidoo kale haddii gabadhii biilkii waad bixin kartaa laakiin oo in masag ku soo gaato ama beriis ku soo gaato waad bixin kartaa waadna heli kartaa kooba beriisa ah waad keeni laakiin wax lagu curo oo suuga ah ama koosaar ah ma keeni kartid wakada biludmi alcisaaru biludmi wاlmaskani fi lasax haddaynu qabsanno maxaa yeelay wuxuu la mid yahay kalcisaari biاnafaqa kalcisaari biاnafaqa uu la mid cala asax maxaa yeelay laguma uma dulqaadan karo aadamuhuna cambuulo qalal ma cuni karo beriis dabka la saaro oo biyo besa lagu kariyey lama wadi karo maalin hadday gabadhu dulqaadato berri ma wadi karto ayb marka waa in koosaar la helo wakada alicsaaru biاludmi wa bilmaskani wuxuu la mid yahay kalicsaari binafaqa fi lasaxi haddaynu qabsanno qultu waxaa nawowi wuxuu hi alasaxu raaficiibu marka tacliiqinayaa zawaa'idiisii alasaxu waxaa weeye almancu mancu lfaski faski inuusan jirin oo la diido fi licsaari biاludmi haddii la awoodi waayo oo laga saboolo koosaarti wallahu aclam maxaa yeele waa fakaysi wadaadaha taageersan waana siduu sheegay waxay leeyihiin ogow idaamku waa iska faakihaysi wey mar haddii gabadhu ay bariiska dabka ku tuurato xogu milixan ee qac ku siiso waa iska lallaqi karta way noolaan karta milixan lama waayo sidaduba dhulka iska dhooban tahay marka hawlaha kale aan ka wada hadlo wallahu aclam dhib marka hore hadde fasakaba laisku soo haye oo culummo diidana waa inagu soo mar wa fii icsaarihi bilmahri aqwaal wa fii cisaarii saboolku ka saboole bilmahri maarka bixintiisii maarku ama tamkiin ha ku waajibo cala aljadiid ama ha ku waajibo bilcaqdi oo nikaaxa qudhigiisa ha ku waajibo cala alqowli alqadiim aqwaalun baa ku jirta adharuha aqwaal mar haddii lagu yidhahdo adharuha saddex qowl baa ugu yar waa meesha aalia laga cabiro mid waa manci midna waa ogolaasho midna waa mufasil saasay aqwaashu u bataan mid wuxuu dhihi maya midna wuxuu dhihi haa midna wuxuu dhihi haa laakiin oo mufasil buu ka dhigahaya adharu aqwaashaa saddexdaa oo meesha ku jira waxaa ugu xoog badan ama ugu muuqasho badan tafsahu way fasakhan bilcsaari bilmahri qabla wain galma ka hor laa bacdahu galma kadib maya ayb maxaa yeelay mar haddii ay aqal tagto loo galmooday kaannahaa inay raalli ku noqotay saboolnimada ama qabla اlwaطi weli ciwadkii muusa qiblooni ninku meherku wuxuu ciwad ka ahaa mucawadka oo tamkiinka ama galmada iyo iftiraashka ah aan wax kale isdhaafsanno oo gobaysan weeyo guurku sidiisuba guurku sidiisuba aynu wax isdhaafsanno oon kala iibsanno oo la qurxiyo la sharafeeye wey marka haddii meherku bixin waayo muqaabila tamkiin bu ahaa waliftiraash kadib waxaa weeye inay fasakhato xaq bay u leedahay qabla alwaطi laakiin suuragal ma aha libaaa listifaa manfaca manfacad waaba loobsaday waaba la oobsaday markaa ka dhigan tahay wuuna ka duwan yahay marka baabkan baabalbeyc waa ka duwan yahay masaa'il badan bay wadaagaan laakiin waa kala duwan yihin walaa faskha fasak goormuu dhacaa hadday hawshi sugnaatay islaantu mayadaa iska dhaqaaqi saaco in qaadi soo galo wadaadda ka akhyaareeyaan hawsha hoos loo dhugto walaa faska fask ma jiro xataa yahbuta ilaa uu sugnaado cinda qaadin qaadi agtiisa icsaaruhu zawjku inuu saboolay oo uusan bixin karin meherkii ama nafaqadii ama kiswadii iyo waanama gurigiiba fayafsakahu aw yadana laha fiihi in la kordhabaa fiicanoo lagu cadfo xataa yahbutadaa hore laakiin anigu ii godahayaa fayafsakuhu aw yadanu laha fiihi buu ilaahya maxaa idiin dhiga idinku kordhiga adiga kuu fiican dhib markuu qaadigu hawshu hadday gabadhu tira haa biilba waa waaye waan fasakhnahay hal dhiig baan tirsan kadibna waan guursan ama cid alaaq baama tirsanba calaa qowlin oo kadibna waan guursan hawsha way aafoobaysa ule ma waayin idabdarro weeye nin bay la soo heshiisoo naajiso weeye ha laysoo qabto hirig la kala dhabbixin maayo waa in qaadi kala dhex haddaba markuu sugnaaday inuu sabool iyo gabadhi biili karin guri iyo hoyna midna u haynin iyo nolol fayafsahu marka qaadigaa fasakhi aw ama yadanu laha yadana laha fiihi filfaskhi buu idmaya ama wuxuu waanku idmaye waad fasakhan ay fasakho kadibna ayadaa xukunka ridi wayna socon ama asagaaba kala goyn maxaa yeelay waxaan u shardinaya hawshan hawsha waxaan u shardinayay fasaha qaada ugu shardinay wixii tanaasuc keenaya laba ruux u dhaxeeya xaggana aan waadix ahayn ee ijtihaad u baahan qudaadaa loo celiya qudaadaa loo celiya qaadigaa hawsha fiirinaya ayb waa arrin tanaasuc ku yimid bayna shaksayn u dhaxeeya wa bitaali daqiiq ah oo u baahan fikir iyo dhugasho u baahan mid walba kiisa haddii lagu daayo dhankiisa u citaalin waxba laisu keeni maayo uma fii qowlin haddii marka qaadigu uu hawsha ay laasim tahay inuu asagu icsaarka sugo oo asagu fasakha rido ama gabadha uu fasax siiyo inay rido fasakhii goormuu fasakhu dhacahaya ma otomaatig buu u dhici mise mudda la siin ninkii zawjkaa uma fii qowlin qowl waxaa ku sugan yunajazu lfasku waa la goyn markuu icsaarku sugnaadaba qaadigu markaa waa ridi ama idanka gabadhaa dhicio iyadaa markaaba kala tuur maxaa yeelay alalu qaacidada soo marteen wey alalu anlaa yataahara alxukma can sababi asalku waxaa wey xugum inuusan ka hadhin sababkiis sababulfaski muxuu ahaa agteenna alicsaaru binafaqati wاlmaskan waa fi macnaa soo ma ahayn waa maxay waa fasakhi idan haddii icsaarkii la helay fasakhi waa in si otomaatiga iskugu dhagaan marka qowlkaas halkaas ayuu ka duulayaa wاladharu adharkuna ihmaaluhu in la korto weeyo oo wakhti la siiyo zawjkii alaaثa ayaamin saddex maalmood muddat shariica ay u yaqaanaan caamadeennu dayib saddex beri aqwaam la rogahayo ayaa ilaahay saddex beri u qabtay ayib kadibna laga farxashay alaa ayaami dalika wacdun ayru makduub baale kadibna waa la kala baxay marka hadii meesha lakala dhaqaaqahayo musiibo weeye guurkan lakala dhaqaaqay reerkan dumeye saddex beri ha loo qabto wey saddex beri ha loo qabto macnahaasa markaan waan rakaadinaynaa isagoo sugnaaday icsaarkii baan leenahay aan bogono bal saddex beri hala la fiiriyo waaba intaasu ilaahay faraj keene annaga soo mar sayidina bilaal fii sunan abi daawuud oo hanti badan intii lagu yeeshay raba habeenkii inuu dhunto barkaday seebtiisii iyo gaashaankiisii iyo sahaydiisii oo salaadii subax raba intuu ka cararo madiinau duurka kusii tukado ilaahay inuu faraj jeenay nabigu yidh lasoo qabtaa laga gaadho ayb fadeg hadiye oga timid oo yaa nabigu ku yidhi alam tara arakaaib alarbac almunakhaat ha adaa iska leha cararine reerka muslimiinta u aadaan salaada fajrka tuko wasiirkii maaliyadu ah waxa carray wasiirkii maaliyadda muslimiinta walaadharu imhaalu alaaa ayaam marka waxaa weeye muddo qariiba wey gabadhan ku dhib mayso wadaadkuna inta alla inuu xusuusa khilaa laga yaabaa ilaahayna lagama quusto sayajcal allahu bacda cusrin yusraa walaha saddex beri markay gabadhu dhammaato maxaa tale ah walaha waxau ahday alfashu dhaqaaq baa u ahday sabiixat araabici maalinka afraad waa berigiisa saddex beri baa lagu siiye waa lagaa muddatulmuhla waa dhammaatay gabalkii baa ka dhacay waaga berigiisa gabadhu inay fasakhatay markaa xaqu leedahay icsaarkii waa hirgalay muddo ka bogasho waa lagu siiyey maxaa dhima ilaa an yusallima inuuba dhiiba aroortaa mooyee nafaqa tawbiilkiis aroorta gabadha irta inay dhaqaaqdo yuba la soo kallahay bac hilib ah iyo xoogoo cambuula ah iyo isagoo in sayida in shajari a ah wata nabaligaf marka maxaan leenahay hawshii waa ka noqo ka noqo ilaa yusalliba inuu dhiiba mooyeen nafaqatahu nafaqata sabixat iyo alyowm araabic maalinka asaga ah maalinka hadduu dhiibi intii hore saddexdii beri hore maxay noqon waa dayn ku qoran saddexdii horean soo maray waa inagu soo maray maa wajaba bitamliiki laa yasquطu biاtaqaadumi wamudiyi zamaan marka xalan wujuuda udhexaysay maa yajaba biاlimtaaci watamliik baad soo marteen maalinkaa biilkiisa waa la hayaa saddexda berina way ku qoran tahay calaa dimatihi waa laga sugi loo dayn maayo walow mada hadduu tago yowmaani laba maalmood baa tagtay bilaa nafaqatin masruuf la'aan wa anfaqa aaalia maalinka saddexaadna masruuf buu keenay wa cajaza araabica maalinka afraadna waa waaye banad way ku dullisi mar asalka soo faado tafriic bayuu keenaya minhaajku waa saas dhaqankiisaba sidaaska ah walow minhaaj maxaad dii jirteen ama waa miiaal ama waa ixtiraas aaliban aaliban ima ixtiraas inay tahay inay miaal tahay wa cajaza banad way ku dullisi oo intii hore labadii maalmoodee hore tagtay iyo maalinka afraad saddex bay isku dhihi hawshi maxaa dhacay madaa yowmaani bilaa nafaqa labo bilaa nafaqay gabadh noqotay wa anfaqa aaalia maalinkii saddexaad wuxuu idhi iga qabo aroortii afraad ee la sugay haddana inuu beelkeno ma hayuu yidhi maxay isku buuxin labadii beryo hore iyo kii u dambeeya afraad bay dhihi saddex iga dheh oo isku tirsanaysa banad lianna maxaa yeelay way ku dhib mudanaysaa haddii ha istinaaf dhihi way kala go'day oo laba beri bay soo tirsatay ila muddulmuhla la siiyey laba beri bay soo tirsatay maalin saddexaad ba bil bixiyey burtay dhihi mayno labadii waxay ku buuxinaysaa maalinka afraad ee biilka la waay bay ku buuxinaysaa barad waa sida waqiila waxaa la maye tastanifu muddadii way soo bilaabi iilkaasu wuxuu leeyahay cajzigii hore waa burayba cajzigii hore iyo biilla-aantii hore burtay maalinka afaada uu keenay ayaa buriyey hadday kow dhihi saddex cusub bay tirsan wa tastanifu way soo cusboonaysaen tirada qiilku asagoo halkaasu ka buskiciyey asagana u roon reeraha sii jiridoonkooda reerka si jiritaankiisii inaan la kala dhaqaaqin qiilkaa u roon soo sidaa maa walahaa gabadha waxaa u ahaaday marka aimaam alimaam eh, imaam alxaramayn ayaa diido aad ugu dagaalama wuxuu leey qiilkan haddii wej aad ka dhigtaan ood tixgelisaan qolyaha tuugta gabdhaha ku ciyaaraa shaqa ka dhiganhayo laba beri bay biilka u gembinhayaan marka taad fasakatid waa abka aroorta saddexaad haddana laba kalu gembinhayaan haddana aroorta saddexaad waak hawshaa dhaqan bay noqon marka min baabi sadi daraac iilka meesha laga saaro su ku dagaalama imaamku fi kitaabi anihaaya waana runtii walahaa waxaa u ahaaday alkhuruuju inay baxdo zaman almuhlati xilliga kor saddexa beri ee laga warsugahayo bal in wax isbedeliyo in kale waxay u bixi kartaa litaxsiili nafaqati bilraadsi gabadho haddaad waba keeni weydo magaaja meesha ugu dhim mamaansalugaleybaa way bixi way soo shaqaysan haddii meel laga xamaasho ay jirto wax kale hadday weydana way soo togsan hadday u baahato su-aal iyo dawarsi ayb walaha lkhuruuju baa u bannaan weeye zaman almuhlati litaxsiili اnafaqa maxaa yeeley ma kartid maxaad guriga oogu hayn ma dhaqaaqi kartid haddaad naajisaa tahay biilisi bay kuleed maaa naajisa ku ah ugu dishay wa calayhaa si laakiin reerku u dhaqmo dusheeda waxaa ah alrujuucu leyl habeenka soo laabato wadaadka la seexato maalinka xoogaha soo xangagabato habeenkiina reerkeeda ha dhaqoto ila reerka la kala fiijiyo ma aha ujeeddadii waa in wax laisku dhaqee bishari laakiin haddii habeenka la shaqeeyo waa inay maalinkii ay u timaado waa kolba xilligaa la fiiri wuxuu waa miaal wuxuu waa miaal dad waxaa jira habeenkii shaqaysta maalinkana jiifaba carabahoo kale waa aragteen khaliijka maalin lagamaa shaqaystaba habeenkii baaba la shaqaystaa waa aragteen walow radiyad gabadhu haday ku raali noqoto bicisaari sabolnimadkiisa aw nakaxatu ama ay guursatay ama ay guursatay caalimatan ayadoo og bicisaarihi falaha alfasqu bacdahu gabadhu hadday ku raali noqotay saboolnimadkiisa ama marka horeba ay guursatay iyadoo og inuu faqiir yahay saboola <laughs> waa sida loo badan yahay falaha alfasqu fasq bay leedahay bacdahu bacda annikaax maxaa yeele waxaan leenahay nafaqadu biilku waa way cusboonaataa fii kulli yowmin tatadajad tajadud baa jira tajadudkaasi maalinkii u horraysu maamu raalli noqday mustaqbalkay waxa soo socda raalli kuma noqon idan weji cusub baa iman kar warsaaba kuma md nin xoogo iska cashaawaqada iska hela oo iska xangabtaan kumada nin eberaba kuma mudan bay dhihi karta haylugoyn marka maadaama nafaqadu kulla yooman ay cusboonaanayso ridaheedii ictibaar ma laha ama waxaan leenahay waxay ku raali noqotay xugumaan sababkiisa la helin nafaqadu waxay waajibtaa yowman biyow bay u waajibtaa ayb marka shaygana lama ridi kara qabla hubuutihi waan ku raali noqday saboolnimadkiisa iyo nafaqa la'aantiis nafaqadii weliba ma waajibin maalinkaa taagantum bay waajibtay maalmaha dambeed ku raali noqotay lamaba gaadhinba wa shayu laa yasqutu qabla hubuutihi marka halkaas haddii kale waxaa dhici taqadumu shay taqadumu اlxukmi calaa sababihi baa dhici walaa yajuusu mana bannaano saasay marka masalada ku salaysan tahay ayb wadaadan waxay leeyiin maba ahee waa wuxubay un qaaday yabaho wey waa wacdi laa yalzam maxay tihi raalli ku ahay maxay ballan qaaday inay dhibkiisa filmustaqbal raalli ku noqonayso wacdiga noocaas iyo ballanqaadkaana laasimkumaa caalalmukalaf leanna waxbaa isbedeli kara walow radiya haday noqoto biicsaarihi bilmahri kaa nafaqadii buu ahaa hadda waxaynu ka soo hadallee hore waa nafaqadii iyo wixii la halmaala walow radiyat biicsaarihi bilmahr meherkii inuu ka saboolay bay noqoto waad gabdhaha soomaaliyasay u badan yihiin yaa meher bixiyabaati ayb adoon hal isla haynin baad leedahay bilkayga waa ka adkay shan kuwood hore meheri mana hayse hadoogow walow radiyat bicsaarihi bilmahri falaa ay falaa faskha faskhi ma jiro weeye lianna dhibaato soo cusbooraan ma jirto meherku waa xaq kuu maqan markaad hesho lagu siiyana khayr haddaan lagu si waad iska sugi kartaa laakiin bil joogtood qaadanayso yowman biyoom yatajadad ma ahayn darar xaasilo yatajadadna ma jiro maanic eh, macnahaasay ku jawaabeen wadaaduhu laakiin isnawi jamaldin isnawi oo nin dhib wuxuu leeyahay warkay raaficiya sheegeen iyo nawowi waa khilaaf اlmadhab mujaladka sideedaad ee kitaabkiisa almuhimaat fii sharxi eh, araafici ah, wاrawda ayuu ku sheegay marka wuxuu leeyahay waxaana u cuskaday buu i alimaam abulkhayr alcamraani kitaabkiisa eh, albayaan fii fiqi shaafici ayaa wuxuu sheegay laba qowl shaafici inuu masale laba qowl ka leeyahay hadduu ay ku raalli noqoto bicisaari اlmahri qowlaan jadiidku wuxuu leeyahay fasak baa u sugnaanaya fasak baa u sugnaanaya wuxuu leeyahay laa faskha laa faskha haadaa marka madhabku waxaa la cuskadaa haaliban haddaan masaa'il dhowro sideed toban ama labaatamiya ah mooye waxaa la cuskadaa jadiidka idan jadiidku waa maxay waa hubuuط اlfaskhi marka nawowi iyo raafici madhab waxay sheegeen waa khilaafu اlmadhab ibn اlciraaqina waa ku raacay abu zurcat alciraaqi waliyudiin kitaabkiisa nukadka waa ku raacay ayib ma aqaan damiiri ma eegina inuu oma baxayo soo ma aha ayib may waa laba qowl laba qowl waa khilaafu اlmadhab iska ogaada waa masaailka marjuuxada fi اlminhaaj ee daciifada sida raajix ah walow radiyat bicsaari bilmahri falaa faskha binaan cala اlqowl اqadiim ama hubuut اlfaski waa qowlka jadiidka wahuwa اlmufta fi اlmadhab waa isku mid waa isku mid walaa faskha faskh ma jiro oma ahanin liwaliyin gacal liwaliyi sagiirata mid yar gacalkeed iyo wamajnuunatin mid waalan biicsaarin bimahrin wa nafaqatin ixtiraas ma aha masaladan daahirka wuxuu ku siinayaa nasku inuu ixtiraas yahay ixtiraas ma aha bal waa min baab اlأwlى walaa faskha liwaliyi sagiiratin wamajnuuna gabadh yar iyo mid waalan aabbaheed iyo gacalkeedu faskh xaq ooma ilah inay nikaaxi buriyaan maxay ku burinayaan bicisaarin bimahrin wanafaqa maxaa yeelay xaqa waxaa asal u leh gabadhaa iskale ama sagiira ha noqoto ama waxayna hawshaa ku xidhan tahay shahwo iyo dareen iyo dabc iyo la dhaqan ayagayna ka go'daa marka weligu go-aan ma qadan karo mar haddaadan biili karin waa kaa fasakha way kaa fasakhan tahay ma dhihi karo ma dhihi karo haddii marka la yidhi weligii sakiirada iyo majnuuna xaq ooma laha fasakh ayadoon markaas sakiirada majnuunada aan laga haynin wax wara ilan warba ma hayaan ilaa ay rashiida noqotee min baabi اlأwlىa albaalia albaalia albaaliqa arashiida min baab اlأwlى weligu xaq ooma laha inuu inuu fasa u dhaqaaq ayadaa taagan marka masaladu waa atambiih wixii lo odhan jiray biladna cala alaclaa weyaan ixtiraas ma aha ixtiraas ma aha halgu unu ku baraarugo insha allah xaqa haweenaydaa iskala weeye rajulkuna tadakhul kuma laha welina hawshan ooma taal tala bixin iyo ninkan waa ku dhibe bal si iska dheh iyo wuu leeyahay laakiin go-aanka fasakha gabadhuu ka go-a sheekhu wuxuu ihi walow acsara hadduu ka walow acsara hadduu zawju amatin addoon ninkeed muxuu ka caydhto binafaqati biilkii falaha lfas waa isku mid hadee xaqeeda weeye xaqeeda haddii bixin waaye ayadaa khiyaar leh ayadaa khiyaar leh sayidkuna hawshaa ma soo dhexgeli karo ayb fain radiya hadday ku qanacdo fain radiyat hadday ku qanacdo weeye inay icsaarkaa iyo saboolnimadkaa kula noolaato falaa faska lisayidi fi lasax ayib zawjo un weeye addoontu ninkii qaba hadduu biili waayo sidii xoradii bay la too tahay inay codsato xaqulfas haday laakiin ku raadi noqoto falaa faska ooma ahani lisayidi filasax haddaynu qabsanno taynu soo marro weeye liannu nafaqada iyo waxa soo gaadhaya iyada la siinayo wuxuu sayidku ku helaa can ariiqiha can ariiqa maadaama aan addoon agtaayada wax mulkiin waad ogtihiin kadib buu marka sayidku biilkii wax ka siiyaa gabadha hadday iyaduba raalli ku noqoto bicadam alinfaaq inaan la biilin sayidku meesha ma soo geli karo saddexeeye siyaad baadiyada dhihi jirteen marka halka waxaa weeye lama ogolo saddexeeye gabadha iyo ninkeeda hawsha u taalla wuxuu hi walahu laakiin sayidku wuxuu leey sayidku kaarto kalaa u furan wey wadiiqo kale oo wax ku cadaadiyu leeyahay ila oday weeye walahu sayidka waxaa u furan an yuljiaha gabadha inuu ku qasbo ilayhi ila alfaskhi in kaanat mukalafa ku cadaadin karaa in ay fasakhato laakiin go-aanka asagu ma laha wey qaabkee bianlaa yunfiqa calayha inuusan beelin oo wayaquula u aw juci ama iska fas ninkan ama gaajo dhimo u shilin fujuuraha saarin biy waxba ku siin maayo anugu ninkanaad hoos ordayse gaajo kuguda ama iska fasakh ama naftaa kaaga baxo marka maxay ku qasbantaha inay iska fasakdo wey ayib walow waxaa u ahda an yulji'aha inuu u dhibaatogeliyo ilayhi ila alfaskhi inkaaran mukalafa qayda sharda way cindana hadday tahay sakiiro ama majnuuno tahay abadan ma samayn karo waa bila waa ya yuljiaha min aliljaai maxaa idiin dhigaa saxaade miyaan khalday markaan ku dhawaaqay adaa min kuu qoran yahay ah, min aliljaa inuu u dhibaato geliyo ku riixa wey oo ilaahay halkaa micin bato bianlaa yunfiqa calayha wayaquula ifsakhii aw juuci faslun fii nafaqaة اlqariibi wاlmuujibi laha fasalkan waxaanu soo maray asbaab الnafaqa inay ahayd saddex milki iyo qaraabo iyo nikaax milkigu waa iman doonaa in sha allahu tacaala dhib ma laha waa soo socdaa waxaynu soo maray nafaqaة annikaax baynu soo maray ku imanayay hadda wuxuu u gudbay nafaqaة اlqaraaba qaraabada in la bilo inay waajib tahay annaga shaaficiya laakiin daabidka annagu waxaa weeye qaraabada biilkooda waajibayo almuujibu linafaqati اlqaraaba waa albacdiya almuujib waxa waajibiya linafaqati اlqaraaba waa albacdiya munfiqa wax nafaqaynaya iyo almunfaqu calayhi waa inay bacdiya u dhaxayso isdhaleen jusiyu inaad aabbaha iyo waalid yahay usuul iyo furuuc almuhim asal iyo farac baa isbiila oo biilkoodu waajib isku yahay aduu wixii ku dhalay hooyadaa hooyadeed aabbaha aabbihii ilaa aakhirihi aduguna waxaad dhashay wiilkaada wiilkiisii gabadhaada gabadheedii meesha doon ha gaadho marka cumuuday annasab ama usuul iyo furuucuhu loo yaqaanay oo bacdiya ay ka dhaxayso oo isdhalay ayaa biilku u waajibaa qaraabannimo madhabka ayagu marka waa min adyaq اlmadaahib min adyaq اlmadaahib buu ku jiraa waxaa naga daran maalig maalig asagu kiisu madhab la arkayba ma aha isagu wuxuu leeyahay qaraabadu waxay nafaqo u waajibtaa aabbihii ku dhalay keliya awgaa qoshigii hooyadaa keligeed ayadaa cirkaha aaddo waxaa biil waajiba kuule ilmahaa dhashay ilmihiisa asagay u taallaa isagu muxuu yidhi cumuuday annasab oo daraja waaxida faqad wa adyaqu madhabin fi dunya madhabkaa madhab ka daran laa kitaab baan tusaynin walaa sunnaan tusaynin meeluu imaamku u cuskaday mujtahid madax bannaan weeye asagaa garanay laakiin annagu fahmi weyne almuhim annaga waxaa yimid madhabka shaaficiga madhabka shaaficiga dhaamoo roon ayib waxaa naga sii fiican madhabka xanafiyada waxaa xanafiye shaafici u dhexeeya xanaabilada xanaabilada iyagu madhabkooda mashhuurka waxaa wey alcasaba wixii isku casaba ah way isbiilayaan dadka casabaadka loolan jeeda kusoo marteen kitaab alfaraa'id wاlmiiraat ayaa inay isbiilaan almuujibu linafaqati اlqariibi waa alcasaba almuujibu linafaqati اlqariibi waa albacdiy calى madhabina ayib maalikiyana maxay dhaheen almuujib linafaqa waa maxay waa bacd اlbacdiya bacdiyada barhkeed kulligeed ma in yar oo ka mida xanafiyana dhaama waxay dhaheen waxaa waajibiya nafaqaة اlqariib waa maxay wa almiraaثu wاraximu almiraaثu wاlraxim calى hada dal اkitaab wالsuna waijmacu slf اlumma oo saxaabadaan u jeedno ayib marka masalada madhabka xanafiyada ugu fiican madhab xanafiya madhab ka fiican masalada kitaabkan madhabka ayaga masale ka daciifsan marka min xayu daliil la yidhahdo kuma jirto bintu zina guurkeeda iyo xisaabaha iska roonyihin lanno idinkuna omaysan daliil bintu zina ay ku tahay maxram iyo ay ku noqonayso annaguna macaani badan baan keennaa aayado badanoo ka baxaysaan ijmac keennay naba dhaqaaj masaladan baa u daran masaladan u daran masaladan marka bal horta madhabka anagu sidaa weye waa maalikiyo xanafiyo xanaabilo iyo shaaficiyo maalig iska iskadaa kiisoo loo dulqaadan karaba ma ah aabbaha aabbihii hadduu naftu ka baxayso biil waajiba kuma laha aduguna aad soomaali ninka u xoolo badan hawshaa maxay ahayd curfi iyo dhaqan iyo islaamnimo midna ma keenayso laakiin imaamku wuxuu cuskaday asagaa garanay kaanagu xoogu waa macquul marka balaan dareelina horta intaanan muranba keenin yalzamhu waxaa ku waajibaya waa mukalafkiiye nafaqat اlwaalidi waalidki dhalay biilkiisaa ku waajibi wain calaa haba sareeyo aabbaha aabbihi ilaa la gaadho odayga laga soo farcamay milata abiikum ibrahim baa la yidhi markii nabigu ilaahay la hadlaya muslimiinta ibraahimna waa xagee abtirka carbeesu gaadhin buu go'ahaya carakawaa ayb marka wa in cala khilaafan limaali maali baan khilaafsannahay fii tadyiiqihi asag wain cala ma ogolo waalidkii mubaashirka abasaa kugulow leh wa talzamu waxaa waajibaysa waa nafaqat lwaladi wlwaladi nafaqat lwalad baa ku waajibaysa ilmihiisi inuu beelo ilmihii yaraa ee sagiirka ah maal aan lahayn laga beelo inaad beeshana waa waajib wain safala haba hoose ilmahaada ilmihiisii wiilkaada wiilkiisii gabadhaada gabadheedii khilaafan limaalikin fii tadyiiqii ayda ayb wain ikhtalafa haba isweydaarto diinuhumaa diinkoodu aabbaha gaal ha noqdo aduguna muslim noqo hooyadaa muslimad ha noqoto adugu gaal noqo aday kuu taallaa ayb marka waxaa weye midda ayadaa wasaaxibuhumaa fi dunya macruufan baa la kula noolow adduunka wanaag hooyada inay gaajo u dhimato aduguna aad aragtoo daacsatood eena iskaga dejtiya kooko waxa ka xun muxuu yahay macruufka dhiman macruuf ma jiro isaataa ka daran ma ay jirto wuxuu hi ibnu qayim haddaysan middan ahayn buui isaa falaa acrif dunya isaa'atan runtii haddaynan isaa ahayn in waalidkii iyo walaalkii kula dhashay iyo hooyada ay gaajo u dhammaan adoo xolala dhimanaya arxangoysnimada ka badan adduunka ma garanhayo midda hadisanahay wain ikhtalafa diinuhum bishar waa in kaa waladka ama waalidka diinkunu iskhilaafsan yahy uusan an laa yakuuna xarbiyan walaa murtadan walaa mukafaran bibidcatihi dadka la biilaya la noolaynayan ka hadlayna waa dad la ogolya adduunka inay ku soo noolaadaan ninkuu xamrana u soo baxay muxuu ihi sayidku cuqlaa kuu soo baxay haddaan kuu curaaftagay ninkii marka cuqlo u soo baxay asagu warkiisa waxba laga dhegaysan maayo in adduunka la dhaafiya la see loo noolayn in la adduunka in la dhaafiyo seen u biilaynaa samin kalbaka yaakulka wey anlaa yakuuna xarbiyan liannahu yajibu qatluhu waicdaamuhu laa ixyaau muhjatihi wakadalika almurtad dilkiisaabaa waajiba xaggee loo noolayn kooba biyaa la siin maayo wakadalika almukafaru bibidcatihi alimaam ibnu salaax abu cumar ayaa waxaa la weydiiyey mise abu camrin buu ahaa magaciisu sheekhu kunyadiisu almuhim ayaa waxaa la weydiiyey hawooyaday hadday ismaaciiliye tahay kuwan bashaar asad ciidankiisa hadday tahay biilkoodu ma waajibba maya buui ila dilaaba waajiba see loo biili hawsha inaad fahanteen baan u malay xisaabahayo inaan geliyaan damcadana waan iska daay waata wain ikhtalafa diinuhum bishardi yasaari lmunfiqi bifaadilin can quutihi wa quuti ciyaalihi fii yowmihi wa laylatihi intaa balaan ku daaye ayib marka shardiga laakiin haddii la yidhi waxaa waajiba nafaqaة اlwaalidi wain cala wa nafaqaة اlwaladi wain safal wain ikhtalafa diinuhuma bishard yasaari اlmunfiqi ka ee dheefinaya biilaya ee lala qabo hodantinimadkiisa waxaa shardiga ah inaan anugu hodan ahay oo hayo isma dhaantiya dhasha haddaynu dhahay maxaanu isu taraynaa ayb bifaadili bifaadilin wax ka dheer inuu hodan ku yaha la shardiyaa can quutihi asaga biilkiisa iyo waquuti ciyaalihii iyo caruurtiisa quudkooda fii yowmihi maalinka iyo waliilatihi baa la socota yoomka loo jeedaa cinda sida raajixa ah wixii ka badan noloshaada iyo caruurtaada maalinkaa iyo habeenkaa wixii ka dheeraad waalidkii iyo waladkii gaajada u dhimanaya inaad siisaa markaa waajib ah adilo badan baa de loo daliishadaa asalkan waxaana ka mid a qowluhu tacala wawasayn linsaana biwaalidayhi ixsaana waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana aayadda horeynu soo maray wasaaxibuhumaa fi dunyaa macruufa ayib amaa waladka waladka asagu waxaa ka mid a ah adilada ku timid xadii fara badan xadii fara ku timid markay saxaabada nab allow xoogu dinaar haddaan hela maxaan sameeya naftada ku noole hadii dinaarku wax ka soo haro ilmahaada sii hadduu wax ka soo haro xaaska hadduu wax ka soo haro hooyada iyo aabbaha hadduu wax ka soo haro uma adnaaka fa adnaak kolba qaraabada sii xigta hawshaa ku bixi ina adyaba maa akaltum min kasbikum waina wlaadakum min kasbikum xadiikii fi sunan ku yimid waad garanaysaa isaguna caruurtu waa wlaadii caruurtu waa waladka waalidka waalidku waxay tabceen ay dhaqeen bay caruurtu ka mid yihiin alimaam cabdirasaaq fii tafsiirihi wakadalika abari fii tafsiirihi iyo xaakim fi lmusdrak wuxuu soo saaray aar sugan sayid ibn cabaas yaa maalin ku soo garnay bacdama uu weynaado indhabeelay ya waxaa u yimid caruur uu dhalay oo ka farcantay abulahab baa anti isku qabtay way isu maandhaafeen way dagaalameen waxay dhaheen ibn cabaas aan ku kala baxan ibn cabaas bay guriga ugu tageen isagoo indha beelayo indhala markaasuu kala dhex galay ayagii baa is afdhaafay wiilash ree abulahab markaasay dagaalameen kala qabuu yidhi odayga intuu istagaa ibn cabaas mid baa odayga kala tuuray markaasuu furaash ku dhacay ibn cabaas wuxuu ihi ahriju canii alkasb alkhabii akhriju canii alkasb alkhabii idhaafiyi bui iga saara dawicelkan idhaafiyi buui kasb alkhabii muxuu ujeedaa abulahab oo khabii ahaa wuxuu shaqaysta weeye sayasla naaran wamaa aqna canhu maaluhu wamaa kasab slku waxay ku fasireen jumhuur salaf wamaa walad wamaa walad bay ku fasireen marka alwaladu waa maxay waa min alkasbi nabigaana cadeeyeyba isagu wuxuu ihi ibn cabaas ahrijuu cani alkasb alkhabiid say dooni baa noqotee marka adiladaasaa marka u daliil ah adiladaasaa u daliilah qur-aankuna waa tilmaamay wacala almawluudi lahu kii wax loo dhalay waxaa dushiisa saan risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf laa tudailaa aakhirihi laa tudaaru waalidatun biwalad walaa mawluudun lahu biwaladi maxaa la daba dhigay wacala alwaarii milu daalik waa aayadda ugu khatarsan ee keenaysa qaraabada biilkedu inuu waajib yahay waana aayaddu cuskaday eh, axmed xambal ee casabo u yidhi waladka wixii dhexay lahaa inay biilaan baa waajib ku ah hadda hadduu dhinto anu aan hanti badan ka dhinto ninkii dhexay lahaa toban baan kala tirsanne maxaa laga rabaa markaa anigu ka hoos maro een caydhtoobo inuu ibiilo waa cala alwaariثi milu daalika wacala lmawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna ma la yidhi maxaa daba yaalo cala alwaarii milu daali milu daalik ayb wadaadaha marka xanafiyada adiladooda wax ka tilmaamo ee yidhi nafaqo waxay ku waajibtaa bisababayn imaa bimiiraain oo qur-aanku caddeeyey wa cala alwaarii milu daalik wa imaa biraximin aaicu laa yadkul janna sooma maxaa janno u geli waaday baashu iska tahay iska xidhiirin iyo xoogow tabiine iyo tolnimo tahay oo waajib diiniyadoon ka tegay usan ahayn ayb marka xadiikii eh, xadiidka ariiq almuxaariba u daliilah yadu lmucطi اlculya ka wax bixiya gacantiisa midda sarraysa wabda biman tacuul ummak wa abaak wa ukhtaka wa aakhaak uma adnaaka wa adnaak nab wuxuu dabadhigay walaalkii iyo walaashii labadii waalid buu ku xijiyey labadii waalid cidda biilkeeda kugu waajibto ku bilow wixii aad hantiyaad hesho hooyada iyo aabbaha kadib walaalka iyo walaasha kadibna adnaaka wa adnaaka wixii ka sii xadiidkii mucaalin alqushayri waxaa ku yimid nabi allow yaan u ixsaanfalaan oon u baaransameeya oo waajib igu tahay abaaka nabi wuxuu ummak kaasoo uma man uma ummak mar saddexaad markuu um, nabigu saddex goor sheegay wuxuu hi abaaka uma alaqraba falaqrab aabbaha kadibna kolba alaqrab falaqrab kolba ki ku xiga xadiidkii jaabir asagu waxaa ku yimid fain fadala shayun can ahlika falidii qaraabatika caruurtaada iyo xaaskaada wuxuun ka soo hadho qaraabadaa iska leh fain fadala can dii qaraabatika shayun fahakada wahakada soomaaliya islaamka iyo fuqarada iyo masaakiinta laakiin qaraabo baahan baan wax ka sadaqaysanaya masaajidka oo anaa boqolkan ku yabahay malyan anaa bi masjidka anaa dhisay qaraabadan gaajo u dhammaanaysa iyo hooyada iyo walaalaha iyo qaraaba ma shaqayso diinta nebi maxamed kama shaqayso laakiin waa howlo soomaaliyeed <clears throat> wahaada idan nabigu hadduu sidaa u caddeeyo qur-aanku intuu nabigu sheegay buu tilmaamay wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa wabilwaalidayni saana maxaa daba yaala wabidulqurba shaaficiye iyo maalikiyo iyo xanaabilo aayadda meelay ka maran malaha haddaan la xoogaynin oon qoorsagaaro aayadda lagu qabanaynin iyo sinsaaro culus wacbud ullaha walaa tushrikuu bihi shay-an wa bilwaalidayni ixsaanan ixsaanka waalidka maxaa ka mid a midka ugu horeeya waa in la bilo sooma naashnaasha ii bilka biilkaa wbidilqurba midka qaraabada u saaxiibka ama raxim ha ku yimaado ama xag casaba ha ka yimaado ilaahay waa cadday waxaa la mida ah qowluhu tacaala waaati da lqurba xaqahu ka dhigay waajib ah waxay la mid tahay marka labada aayadood wacalaalmawluudi baa la mid ah lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf sidaa darteed aayaduhu siday sheegeen nabiguna uu xukumay waxaa xukumay laba saxaabi walaa mukhaalifa lahumaa min asaxaaba waa cumar cumar baa khilaafadiisii waxaa loo keenay wiil aan aabba lahayn oon hooyo lahayn oon walaal lahayn oo rag ilma adeer koraa ah bas ay joogaan ma ilma adeer yihiin ilma kora hadda uun magtal la baxo ayagaba u yeedha lagu yeedho yaa u xigay hebel hebel baa loo yeedhay wixii buu soo ururiyey wuxuu wiilkan intuu ka qaangaadhayo hanti ku filin la ka helaayo inaad bishaan baa waajib waxay dhn maxaa naga galay qaraaba qansa xaggee waad ku qasbantihiin buur haddaad diidaanna maxaa idin yaqaana bakooradii dayib way murmeen kulli wuu xidhxidhay kulli xabsi buu dhigay ilaa dhan raalli baan annagaa beelayna na sii daa wuu sii daayay walaa mukhaalib lahu min asaxaaba zayd bnu haabit baa waxaa loo keenay wiil yar oo hooyo iyo nin adeer basaa u jooga hooyo iyo adeer aabba malaha walaalka hooyadii iyo adeerkiibaa nool wuxuu yidhi hadduu dhinto aduu maxaa qaadan led hooyey maxay qaadan hooyo keligeeda ulu mase ulu bay la kici ulu labada soo hadhayna adeer baa casabay wuxuu yidhi adeerku wiilka biilkiisa saddex meelood laba wa inuu bixiyo hooyana saddex meelood dalool bay bixinaysaa liqowlihi tacaala wacala alwaariثi milu dalik walaa mukhaalifa lahumaa min asaxaaba albata qaطcan laa yuujad war taabiciin dambe iyo wadaaddo dambe oo ijtihaaday khayr allaha siiyaha ku lugoyn asalku waa sidaa nafaqadu waxay ku waajibtaa ima liraximin aw liistixqaaqi miiraaث madhabka xanafiyadana waa sawaab wixii ka soo hadhay waa ijtihaad culumo khayr allah ka siiyo aan iskaga socdo sheekhu wuxuu yidhi wayubaacu waa la iibin wayubaacu waa la iibinayaa fiiha fi nafaqa nafaqadii waxaa loo iibin maa yubaacu fi dayni daynta wixii loo iibin jiray maa yubaacu fi dayn fidan bmanaa albaab bidayn dayn haddii lagugu yeesho maxaa la iibin maalka cadad haysa waa laga qaadi inta lagu bixin hadii aad maal cad la waayo gurigaa loo xaraash oo gaadhigaa lagaa gadi oo waxaa lagaa qaadi kutubta lagaa mooroduugi in yar caro dharka boorsadaha ku jira lagaa gadi wax walba lagaa xaraash aan ka ahayn waxa nolosha daruuriga ah nolosha daruuriga ah aan ka ahayn wayubaacu fiiha fi nafaqa hooyadaa waxaad ku biisho gurigaa loo gadi weeye ilmahaada gurigaad u iibin maa yubaacu fi dayni lanna waa laba xuquuq oo isku mid a ah bal nafaqaة اlqariibi ayaa muqadama calى wafaaء اdayn daynta bixinteeda waxaa ka horaysa adoo dayn lagugu leeyahay iyo waajibta inaad biisho ciddii biilkeeda waajibka uu kugu ahaa wayalzamu waxaa ku waajibaya kasuuba nin muruq maal ah oo shayaqaan ah shaqayaqaan oo aad u yaqaana sida loo shaqaysa kasbuhaa nafaqada inuu soo shaqay filas inuu iska farso de waba gacanta kuma haya bilwaajib wuu shaqaysan karaa waa nin xariifa ah, sida loo shaqaysan yaqaana howlkar ah muruq maal ah waa inuu shaqo galo beeraha falo musqulaha qodo dhulka xaaqo derbiyaha dhiso suu u dadkii biilkooda waajib ku ahaa lagaa dhegaysan maayo inaad tiraado mar haddaan gacanta wax ku haynin haddii waxba ma hayo way alzamu kasuuban shaqabadni kasbuha fil asax haddaynu qabsanno yeelay aduguba naftaadu soo markaad rabto inaad isbiisho soo shaqaysan maysid oo isnoolayn maysid sidoo kale waalidki iyo waladki iyo qaraabadii waa lamid asaxaa sidaa odhanay <clears throat> sheekhu wuxuu yidhi walaa tajibu ma waajibto maxaana kugu filan haddii laga qaatay kafaa bilmari ima an yudayica man yaquud tadyiicuna waxaa ka ah, inaad adoo shaqadii heli kara xaggana shaqaysan kara aad shaqaysan weydo bal haddaad saa ku dhimato adoo shaqaysan kara gaajo kugu disho oo shaqaysan weydo waxaa wey waad ku naargalaysaa cinda bacdi ahlicilm niman ijmac bay soo guuriyaanba walaa tajibu nafaqo ma waajibto limaaliki kifaayatihi limaaliki kifaayatihi wax ku filan kii helaya wax ku filan kii ama waalid ha noqdo ama ilmo dhalala ha noqdo ama raxiim ha noqdee in asagoo wax ku filan heli kara inaan bilo waajib ma ah laakiin waa ixsaan iyo wax ugu daro walaa tajibu nafaqatu limaaliki kifaayati walaa limuktasibiha bilficli laa bilquwa iska ilaali meesha oo lagu khaldamaa walaa limuktasibiha mid soo shaqaysan kara kifaayadiisa ficlan weeye waxaa jira waxa la yidhahdo waa mawjuud biاlficli aw biاlquwa bilficli waa maxay waa waxa markaaba aad samaynaysid ku dhex jirto hadda marka anugu hadlahayo waxaan ahay mutakalimun biاlficli haddaan iska aamusnahayna waxaan ahay mutakalimun biاlquwa wixii markaa falki haddaanan haynin laakiin uu iga suurogelayo oon samayn karo min xayu kalaamiyiinta iyo manaadiqada ka hadle waxaa la yidhahda waa biاlquwa wii haddaan ku tilmaannahay oon awoodi karin inaan sameeyo laakiin marka aanan ku guda jirin waa bilquwa haddaan ku guda jirina waa bilficli ta hadda laga hadlay waa maxay walaa muqtasibihaa bilficli ayb nin soo shaqaysan kara kifaayadiisii xaggana ku dhex jira oo mushaaricana way ku waajiba u waajibi mayso w aabbaha iyo hooyada hadday shaqaystaan mushaar qaataan iyosan xoolo kalaba wayana xafiis ka shaqayso mushaafican ka qaadato odayguna xawaalad fadhiyo xoog ka turto waajibkuma aha w inaad bisho lanna waa muktasibun bilficli ayb marka wadaadkii shekhuslam ibnu taymiya iyo ibnu qayim way diidan way diidan yihiin waxay leeyihin masaladan ayadaa waa xaqgudub weeye wasaaxibhumaa fi dunya macruufan ma ahay leeyihin iyo aabbaha adoo malyan dheer ah inay guryaha islaamka xaaqdo weelasha soo dhoqoto jaariyad noqoto maraalli baad ku tahay lannaha muqhtasibatun bilficli ka war aabbaha oo soddon sano ku korinhayay oo waayeelah inuu asaguna musqulaha qodo oo guryaha fulo oo caloosha miijiyo oo uuska faagto weelasha maqaaxyaha dhaqdhaqo baalashla noqdo adaguna aad kafee ku fiitista ka war isma keenaysa khatar wey hawshaan iyadaa wasaaxibumaa fi dunya macruufan iyo walaale muqtasiman waalidka in la geliye ilmaha adii looha la geliye wuxuu leeyahay aniga damiirkayga ima siin kara aad buu noo naqdiyay ibnuqayim kitaabsizaadka xanaabilo iyo maalikiye iyo shaaficiyo aad buu ola dagaalamay wa ficlan waa hawl ma yeelayo iskada intaan fiqigii manhaajka la fiirina mid yeelaya isagoo maalqabeena in hooyadii ay wadaad kale u noqoto jaariraashinku u kariso habeenkiina ka soo dhelmato xoogoo biilana qaadato midkiin yeelaya bal waa lagugu cambaari oo lagugu caayaya ma tamisemaa salaanta xataa lagaa qaadi maayo idan maa ra'aahu اlmuslimuuna xasana fahuwa cind اllahi xasan wamaa ra'awhu qabiixan fahuwa cinda اllahi qabiix siduu yidhi cabdlah bn mascuud walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba qabiix way falka asaga cinda اlmuslimiin laakiin reer galbeed iyo reer yurub gaalo hooyadii markuu koob shahas iyay leedahay shukran tankiyu si fiican baad yeesha hooyu asna uu leeyahay maalin qada ka bixiy ku faantamayo kuwaa isku diinmin isku dadna manihin yaan lagu aafoogin kuwaas aan iskaga tago intaas madhabkaygaan kusii xadgudbine wa tajib nafaqadu waa waajibtaa lifaqiirin sabool bay u waajibtaa hayri muktasibin aan shaqaysanaynin bilficl goorma tanaa ka dartayaad in kaana hadduu yahay faqiirkaasi faqiirka ama ha noqdo faqiir waalid ha noqdo ama faqiir walad ha noqdo ilmo faqiira ama waalid faqiira abujacad kusoo marteen had in kaana hadduu yahay zaminan curyaan laad kal curyaan lixaad kala shardi baan ku xidhnay hooyada iyo aabbaha iyo caruurtaadii oo faqiira ah xaggana aan shaqaysanaynin bilficli wax kufeena aan haysanin baabiilkooda kugu waajiba goorma markay yihiin faqiirnimada ay u dheer tahay curyaannimo ama da'yaraanoo sabi uu yahay aw in kaana zaminan uu yahay curyaan lixda la oon dhammaystirayn aw sakiira ama mid yar uu yahay waa xagga caruurtaade markaa iyadaa aw majnuuna ama mid u uu yahay sababkii shardigan waa sabab iyo shar sababku waxaa wey waa alfaqru shardigu waxaa weeye azamaanatu wاsigaru wاljunuun waa sabab iyo shardig intaa marka la helo iyo igu waajibaysa saasa anagu qabna waila hadduu khayru mukhtasabki sagiirna ahayn majnuuna ahayn faqiirkii aan shaqaysanaynin ee walad iyo waalid ba lahaa hadduusan ahayn sagiir ama majnuun iyo wixii aynu soo sheegnay zamaanadii fa baa ku jira axsanuha ka u tajibu الnafaqaةu lilasli wاlfarci nafaqadu way u waajibaysaa waalid iyo waladba midka ka soo horjeedana muxuu leeyahay u waajibi mayso laa aslan walaa farcan maxaa yeelay waa hayru muktasab laakiin sagiirna ma aha oo ma yaro waa nin weyn oo baaliqa majnuuna mee waa nin maankiisi qabo oo dhammaystiran fa aqwaalu axsanuha cinda araafici tajibu lilasli wاlfarci muqaabilkuna laa tajibu la lslin walaa liarcin aalidka mufasilkaana waaliu tajibu lislin laa arcin aalidkii markaa uu kuu sheegay aalidku waxaa weeye tajibu nafaqatu waxay u waajibaysaa lifaqiirin hayri muktasibin oo ah waalid ah liaslin oo waalid ah laa farcin oo ilma ad dhashay iyo wixiisay dhaleen ah maxaa yeele maxaan u kala qaadnay asalkii iyo iyo waalid iyo walad isku xurmo ma aha ilaahayna isku meel ma dhigin ayib waxaana lagu bilaabay bacda tawxiid waalidkaa lagu bilaabay wacbud اllah walaa tushrik bilwaalidayni ixsaan halkaasanu marayna qultu waxaa hadda nawowi ahay aلثaaliثu adharu qowlka saddexaad ee kala qaadaya waalidka iyo waladka ee odhanaya waalidku hadduu faqiir yahay oo uusan shaqaysan karin way u waajibaysaa way u waajibaysaa laakiin faracii ooma waajibaysa saasuu marka imaamku aلثaaliثu adhar wallahu aclam allahu aclam in lam yakun hayra muktasabi sagiira walaa majnuun marka farci ha laga reebo farci ha laga reebo marka saas yuu xoojinaya sheekhu lanna waxay leeyihiin in xilliga odayga oo da-daa oo waayeela lagu mashaqeeya ama hooyada amminkan shaqaysan la yidhaahdo ama iyagu ha isbiireen la yidhaahdo laysa min aلsuxbati bاlmacruuf wasaaxibu maa fi dunya macruufa ma soo gelayso howlahaasoo dhan baaban soo gelayninba wa hiya nafaqaة اqariib qariibkii nafaqadiisii alkifaayatu ku filaasho wey wax ku filan baa la siinaya muqadara ma aha biamdaad walaa bimuddin waa maxay waa maa yakfiihi wax ku filan waxa uu daliila ah intaan la gaadhin xadiidkii hind aan la gaadhin wiil iyo aabbihii oo ishaysta wiilkii baa soo dacdo cura abubakarow aabbahay wuxuu rabaa hantidoo dhanba inuu iga mooratoogo odaygi wuxuu uhi waa runtii wuxuu hanti hayo dhan soo wareejiyo anaa iskale maxaa nabigu sooma dhaha abubakarow anta wa maaluka liabiig soo wareeji buui abubakar wuxuu yidhi inamaa yakfiika min maali ibnika alkifaaya khudhu khud minhu maa yakfiika ka qaado wixii kugu filan noloshaada xadiidkii hindana ee khudi min maalihi maa yakfiiki wa waladaki waad garanaysaa fi saxiixayn marka alkifaaya wey saasaana fiicnayn ay dhahaan aimatu lmadhab nafaqadii zawjada iyo taqariibka isku meel mariyaan laakiin maxaan kala qaadnay waxaan idhi midda zawjaduna waa nafaqa ku waajibta bilciwadi wa bilmuqaabil tan qariibkuna waxay ku waajibaysaa calaa jihati اlmuwaasaat iscaawin iyo iskaalmayn bay ku waajibaysaa ama tii zawjada waxay ahayd waxbaynu isdhaafsanayna biilkaho anna xaas baa noqonaya meeshaa laakiin waxaa weeye walad iyo waalid iyo qaraabo iyo ahl weeye oo in la iscaawiye ay meeshu eh, ay udhaxaysee ma aha wax kala iibsi halkaasaanu la maray dhib maleh wa tasqutu waa dhacaysaa nafaqadii qariibka wey bifawaatiha bay ku dhacaysaa saddexdii sababee biil ku waajibi jiray nikaaxa waynu garanay oo nikaaxu wuxuu ku waajiba calaa arafin waaxid calaa ar nafaqat الnikaax wa calaa طarafin waaxid nafaqaة اlmilkina waa calaa طarafin waaxid laakiin nafaqaة اlqariib waa laba afla wey tajibu calayka walaka ayb marka anugu inaan biilo dadkan waa waajib ayaguna inay bilaan waa waajib marka waa laba afle marna munfiq baad noqon marna munfaq calayhi baad noqon labada kale laakiin waxaa weeye zawjadunba waxay tahay munfaq calayhi iyadan baa la biilaya ayib addoonkuna waa sida addoonku milkiga waan gaari doonaa iyaduna sayidkaa lagu leeya inuu wax beelo waajib ay ku tahay lilmamluuki kiswatuhu wa acaamuhu xadiidkii od garanaysa bisaxiix wtasqutu waa dhacdaa nafaqat lqarib biilkii qaraabada waa dhacaa bifawaatiha wakhtigeedoo la dhaafayba ku dhacaya bifawaatiha bay ku tegaysaa liannaha waxay u waajibtaa baan nidhi in xaajada la dafciyo oo baahida waalidka iyo walaalka lagu filaado iyo waladka wakhtigeedii hadduu dhaafay oo odaygii iskaba noolaad adoon biilinba dayn kugu qoran maaha wey wakhtigeedii waa dhaafa waxa dambe maar iska toosanaysaa watasqutu bifawaatiha halkaasaan u cuskanaa laakiin ah daliil cad ma laha in isku meel la mariya nafaqaadka waajibadaa ayaa wanaagsan laakiin nadarkaas kala saaray nafaqat nikaax iyo qariibka ayaa anagu milicsanayn walaa tasiru mana noqonayso daynan ku noqon mayso cala alqariibi ee waajib ku ah inuu wax nafaqeeyo daynan calayhi bacdanasu qorayaan aniga ima dhigna laakiin walaa tasiru daynan calayhi cala almunfiqi ku noqon mayso muqniga iyo siraadka saasay qorayaan ilaa bifardi qaadin qaadi inuu qadaraba mooyeen ilaa biardiay bitaqdiiri qaadin qaadi inuu laazimiyo fardiga ama waa taqdiir ama waa ilzaamkii iyo wujuubkii labada macnaba waad gelinaysa waa ku fiican yahay inuu qaadigu asagu dayn ahaan kugu waajiba mooyeen aw idni idli qaadin fi iqtiraadin ligaybatin aw mancin markaasay dayn noqotaa ninkii biilka waajib uu ku ahaa ayaa maqan ama inuu bixiyaba waa diiday qaadigii baa idin galay oo kuu garaamgaraaco ku yidhi maalin walba xoolihiisa waa ka qaato akoonkiisa kala baxdo kun shilin mar hadduu meesha soo galay maalin walboo ku dhaafadan qaadanin waxay kuu tahay dayn kuu qoran weeye way kuu ururi bishu marka dhamaatad la baxays dad rabto kuu ama maalin yoomiyan u qaado ilaa bifardi qaadin qaadi inuu eh, laazimiye ama qadaraba mooyeen aw idnihi fi iqtiraadin amaha qaadasho uu amaha qaato munfaqi wa lagu nafaqaynaya uu amaha qaato liaybat munfiq aw manci munfiq asigabaa diida w inuu bixiyo ama waa maqan yahayba waay ku laasimtay markaa ku adkaata weeye bifardi اlqaadi wa xukmihi wa calayha hooye waxaa dusheeda ah irdaacu waladaha ilmaheeda inay nuujiso allabaa dambarka hooyadii waalidkii wey wax dhalay ilmihii sabab dhashay buduq ay siisay inay naaska afka u sarto dambarka nuujisaayey waajib saaran weeye maxaa yeelay waxaa laydhi culimmadu leeyihiin dhakhaatiirtuna way ka hadla ilmahu ma noolaado asagoo haaliban hadduusan dambarkaa uusan dhamin oo uusan noogin musaasadda caanahan kale ilmuhu markuu xoogu soo kacay anfacda laakiin ilmihii ka soo baxay caloosh ee adduun ef yimid uurna ka soo baxay haddaan dambarkaa la siinin difaaciisu waa halis qaalibanna maba noolaadaan hadaan dambarkaa la siinin saa darteed maadaama naf lagu badbaadinayo haalibanna loo dhinto dambar la'aanka waajib bay ku tahay hooyadu inay dambarka nuujiso uma bacdahu bacda labay dambarka kadib waynu eegaynaa in lam yuujad haddaan la helin ilaa hiya hooyadii aw ajnabiyatun islaan kaloo shisheeyaah wajaba waxaa waajibaya irdaacuhu in ilmaha la nuujiya waajibaya lilmuxaafadati calaa baqaa'ihi haddii haweenkii baynu eegno hooye iyo islaan kale bes un baaba joogta wax nuujin kara ama irmaan ama ilmuhuma naaskeeda u qabatimay wajaba irdaacu irdaacu sabiyi waxayna xaq u leeyihiin inay codsadaan ujro iyo mushqaayad walahumaa hooyadii iyo ajnabiyaddii dalab alujra xaq xaggee laga keenay wa cala lmawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna wa min arisqina waa maxay irdaaca ka mid ah wain tacaasartum fasaturdicu lahu ukhra ayb wاlwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayn wain wujidata haddii la helo wain wujidata haddii hooyo iyo ajnabeed la helo lam tujbar ilummu hooye lama qasbayo cali irdac lagu qasbi maayo haddii la wiilka nuujin karta hooyana way nuujin kartaa hooyadu waay iska dheen tabarba ma hayee islaanta ha kuu nuujiso la qasbi maayo maxaa yeele waa laga maarmi karaa waa laga maarmi kara waa bacda dambarkii kadib baynu ka niqaashayna dambarkii kadib ahib acfi baa ku jira xadiidka acfi baa ku jira ma sugno xadiidkaas wadadana mawduucooda gaadhsiiyeenba fain ragibat fain ragibat hadday jeclaato wahiya mankuuxatu abiihi falahu mancuhaa fi lasax fain ragibad hooyo hadday jeclaato inay ilmaheedii nuujiso bacda ay dambarkiisiisa kadib bay tihi anaa nuujisanaya ilmahayga wahiya mankuuxatu abiihi aabbihiina uu qabo xaas weli zawjku wuxuu leeyaha ama aabbuhu mancuha hooyo inuu diiday ilma nuujintaas filas haddaynu qabsan wuxuu leeyahy adugu anaa kuu baahanoo xaasnima aanan kaaga maarmaynine xagga ii soo saxo wiilka islaan kalaan u karaysanaya ii nuujisee oo oday imtixaanaba oday imtixaanaba odaygaas ayib liannahu yastaxiqu اlistimtaac bay culimmadu leeyihiin waqta ridaa waa xaas marka wuxuu dhihi karaa naaskaaba ku dabci kare gabadh yar baa tahaye boyaasaan raadsan ii nuujise agga ii fadhiiso xisaabo kale odaygu fiirinaya wiilkiina wuuu dumarkii makaanigu ahaa wuu noolaan karaa ama caanaan siisan ama islaam baa ii nuujin waxaana u deliishana wa inta caasartum fa lahu ukhraa baa loo deliishaday bilaash maa baasho meelaan milicsanaynaa qultu waxaa nabi wuxuu ihi hawshaasi lama yeeli kare alasaxu asaxu waxaa waye laysa lahu mancuha asaxu waxaa weeye islaantii oo weli ku mehersan ilmaha u dhashay dambarka iyadoo nuujis haddana hadday tira anaa nuujisanahay ooma diidi karo leanna waxaa weeye waa xadgudubbu uu leeyahay nawowiyo wadaadaha badankoodba ilaahayna ma kala qaadin fain ardacna lakum faatuuhunna ujuurahunna manc ilaahay waa diiday hadday idiin nuujiyaan moor istaagi lama dhihin waaa l waaa idin furan keliya hadday firi idinku nujina waa khayr haddii kale bixiya kharashka iyo mushqaayadda al asaxu laysa lahu lizawja ooma ahanin mancahaa mancu lummi min alirdaci wa saxahu lakaruun culummada shacbi badankoodna waa saxiix yeeleen wejka asagaa macaani bayna milcisadeenoo waxay leeyihiin hooyada ilmaheeda iyadaa u naxariis badan caanaheeda caanaha kale oga fiican waa isku dam fasaa'ilkii damkaa iswaafaqaya hooyo waa taqaanaan waxay ilmo u qabato cid kale ooma qaban karto ayb marka waxaa weeye saasaa ilma waran wallahu aclam fain ittafaqa hadday isku waafaqaan in hooye ay ilmihii nuujiso wey iyo xaaskii baa isku waafaqay inay ilmihii nuujiso wa alabat ujrata milin xaggana ay codsato ee ujratu mil iyado nuugmada wixii lagu qaadan jiro kale codsatay haweenka ilmaha nuujiya waxay qaataan bil walba maalan kun dolar bay tiri ama shan boqoloo dolar ama toban kun intoo kalean rabaabay tiri ujiibad warkaa waa laga yeeli shay munkar lamaysa imaanin waa xaqay leedahay ayaddana u daylahaddee faatuuna ujuurahunna aw fawqahaa fowqa ujrati mil bay codsata waxay tihi waan kuu nuujinhaa laakiin waxaan rabaa carurta lagu nuujiyaa kun dolar anu waxaan u fadhiyaa hooye heblaal la laba kun maan aw fowqaha fowqa markaa ma waajibay falaa ay falaa yajibu ijaabatuhaa in la ajiiba waajib ma aha lannahu zoojku wuu ku dhib mudanaya intaasoo dadka laga qaataay baasha dhimbalha igaga dhigeen wixii la qadan jirta iga qaab aysan ka ahayn idhaaf islaam kalean raadsanhayaa marka waajibkuma dhibbuu kala kulmayaa ayaddana caddayso waa in tacaasartum wa min atacaasur waxaa ka mid ah inay ujrtu mil wax ka badan baa tacaasur ka mida wakada waxaa la mida ah, in ku deeqdo ajnabiyatu mid shisheeye ah aw amase radiyat اlajnabiya ay ku qancdo biaqala wax ka yar min mahri ujrati milin fi اladari sidoo kale in la ajiba waajib ma ah hooye waxay tihi waan waa nuujinaya laakiin waxaan rabaa ujratu mil wax ka badan islaam waxaa joogto tidhi anaaba kuugu nuujin bilaash ama waxay tiri anaa kugu nuujinaya wax ka sii yar waxay sheegata maaha wax ka sii yar ujutu ama ka sii yar waxay duq sheegatay hooyadu marka hadi waaba khayr intuu doona faraskul carar weeye falaa yajibu ijaabat اlummi kadaa marka minhaaj khilaaf ma gudubtaad dhihi marka maslooda daba taaganta aw طalabat fawqaha falaa wakada in tabaracat ajnabiyat aw radiyat biaqala fi اladhari aydna waajib ma aha aayadda unbaa laga farcinaya wain tacaasartum mafhuumu tacaasur wixii soo geliyo waxaan ka dhignay wixii ka badan muctaadkii wixii dhaqana wixii ka bato waa tacaasur iyo dhib weeye fasaturciduhu la ukhra ima bitabarucin aw biaqala ila aakhirihi waman istawaa farcaahu anfaqa hayloo joogo wallahu subxaanaه wa tacaala aclam